bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslim calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan jaabirin radi allahu canh ana anabiya sal lla alay wasalam qaal laa tadfinuu ha aasina mowtaakum kuwa idinka dhintay bileyli habeennimaha aasina ilaa an tudaruu in la idiin dhibaato geliyo mooye inayba dani idinku qabato ood ka maarmi weydaan mooye akhrajahu waxaa wariyey ibnu maaja wa asluu xadiidka asalkiisuna fii muslimin buu ku sugan yahay laakiin warka lagu noqoyey qaala wuxuu yidhi muslim lafdigiis zajara wuu reebay nebigu sal ly wasalam an yuqbara in la aaso arajulu ninkii dumarkuna waa la mide eh, billeyli habeennimo in la aaso xataa yusallaa ilaa lagaga tukado calayhi korkiisa lafdiga muslim waxa weeye nebigu sal lay wasalam khaطaba yowman maalin buu khudbeeyey fadakara rajula min asxaabihi qubida fii kafanin hayra aa'ilin kufina yani wuxuu nebigu sheegay sal lay slam nin saxaabadiisa ka mid ah oo intuu dhintay haddana kafan looga dhigay kafan aan gaadhaynin oon waasac ahayn wa qubira leylan habeennimona la aasay markaasuu nebigu sal lay wasalam fazajara sal lay wasalam an yuqbara arajulu xataa yusalla calayhi ila an yadara insaanu ila dalik inuu ruux haddani ku qabatsaba mooye inaan ruuxa habeennimo la aasin ayuu markaa nebigu sal ly wasalam ayuu dadka amray markaasaa wuxuu yidhi idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafanahu midkiin markuu walaalkii aasayo kafantiisa ha hagaajiyo waa xadiiskan soo marnay xadiidka ibnu maajah qaybtiisa hore uu wariyey ariiqa ibnu maajah waxaa ku jira nin daciif oo ibraahim ibnu yaziid la yidhaah saas daraaddeed xadiidku ariiqan daciif buu ku yahay laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiidkan dambe ee fii saxiixi muslim ku sugan xadiidkuna wuxuu faa in habeenkii aan la aasaynin dadka dhintay oo maalintii in lala sugo ay tahay sidaasaa xadiidka laga faa sidaasi inayna habeennimo la aasi karaynina oy xaaraam tahayna bacdu ahlilcilmi baa ku tegey inay xaaraam tahay in la aaso waa riwaaya fii axmed riwaaya can axmed ibni xasmi xasan albasri oo ka horeeyo taabici ah sheekh albanina waa rajaxaya jumhuurtuse waxay qabtaa waa uun makruuh mooyaane laazim waxay leeyihiin macnaha xaaraan ma ah khaasatan haddii xaqiisii la marin karo oo lagu tukanayo oo kafantiisii iyo qabanqaabadiisii si dhammaystiran loo gudanayo habeenkii waa la aasi karaa bay qabaan jumhuurtu waxayna deliishanayaan aahaar oo ay ka mid tahay abubakr asidiiq radi allahu canhu kama fii saxiixi albukhaari habeenimaa la aasami dheh ayb kadalika can bacdi salaf waxaa ka sugan iyagana habeennimo in la aasay waxaa kaloo deliishanayaan xadiidkii haweeneydii masaajidka ka shaqayn jirtay ee xaari jirtay nadiifin jirtay iyaduna saxaabadu habeennimay aaseen nebigu maxaadiisoo ogeysiin weydeen unbuu yidhi mooye maxaad habeennimo u aasteen ma dhihin bay leeyihi adiga waxyaabahaasay isu geegeynayaan laakiin kolley daahirka xadiidku nahyi baa ka muuqda nahyigana in la siiyo u baahan yahay xaqiisa la siiyo haddii ay xaaja timaado oo loo baahdo markaas habeenka waa la asi karaa ayib waxaa laga qaadanaya xadiidka ibni cabaas horta xadiidkan laftiisa laga qaadanayaayo laftiisa waa kaa nebigule sal lay wasalam in aad ka maarmooydaan oo dantu idinku qabata mooyaane xadiid ibni cabaas oo ibnu maaja iyo tirmid ay soo saareen baa wuxuu leeyahay ibnu cabaas rasuulku sal lay waslam adkhala rajulan qabrahu leylan ninbuu nabigu sal lay wasalam qabrigiisii geliyey habeennimo wa asraja fii qabrihi qabrigiisa markuu gelinayeyna wuxuu u isticmaalay faynuus tiriirka ama faynuusta iyuu u isticmaalay markii la buddhigahay marka xadiiskaasi waa sugan yahay waxaa laga faa'iidaysan marka markii laga maarmi waayo oo masalan looga baqo ama meydku inuu wakhtigaas sugi waayo oo yani ama dibiro ama dilaaco ama wuxuun ku yimaado haddii laga baqayo wakhtiga aan la sugi karaynin macnaha waxa weeyaan waa la aasaya haddiise kaleeto in lala sugo xadiidkan meesha inoogu sugan wuxuu waxaa laga faa'iidaysanayaa riwaayadiisa muslim oo lafdiga muslim xataa yusallaa caleyhi haddii lagu tukado in la aasayo xataa habeennimo waxay leeyihiin culimmadu habeennimadii haben lagu tukade laakiin mar walba jamaacada ku tukanaysaay waxay badan tahay maalinnimadii waana cilada loo leeyahay maalinnimaha lala sugo kulamaa ay jamaacadu badatana waa kan soo marnay oo dadka u shafeecaya ay bataani inay ka fiican tahay markay yaryihiin marka mar walba inay danibo kallifto mooyaane in maalintii lala sugo oo maalinnimo meydka la aaso ayaa haboon ayb waxaa kaleetoon meydka in la aaso aynan ahayn wakhtiyada salaada in la tukado ay karaahiyo tahay khaasatan saddex xaaladood xadiidka cuqbat bni caamir fi saxiixi muslim ayay kusoo aroortay alaau saacaatin kaana rasuulu lahi sal lay slam yanhana an nusalliya fiihinna aw an naqbura fiihinna mowtaana saddex saacadood ama saddex waqti nebigu sal lay wasalam wuxuu naga reebi jiray inaanu tukanno iyo inaanu dadka naga dhintay aasno saddexdaa waqti waa saddexde xiina taluxu shamsu baasiqatan xataa tartafica qoraxdu markay soo baxayso oo ay godka ka soo baxayso ilaa ay kor usoo kacdo oo yani qiyaasta waranka waranka qiyaasleg ilaa ay kor u soo kacdo marka ay soo baxayso waa waqtiga koobaad wey lama aasi karo wa xiina yaquumu qaa'imu ahirati xataa tamiila shams qoraxdu markay samada kale barhkeeda ku taagantah oy beerkeeda saaran tahay ilaa ay leexato xagga ay u dhacayso iyo galbeedka ayuu iilata waxyar yani maalinta kale barhkeeda wey iyadana lama aasi karo ayb waxiina tadayafu shamsu lilguruubi xataa taqruba markay qoraxdu u iilato inay dhacdo oo godka ay gasho oo markaa inay gasho ay u dhowdahay oo casar gaabadkii ah oo qoraxda kulaylkeedii iyo iftiinkeeduba isdhimo markaana lama aasi karo ilaa ay godka gasho saddexdaa goorba nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh taxriim inuu faa'iideynayo nahyigaasina waxaa ku tegey ibnu xasmi sheekh albaanina sidaasuu rajaxaya laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin waa uun muxuu ahay karaahiyo sida mustaxabkaa weeye in xilliyada aan la aasin waase waxaad moodaa nahyiga daahirkiisu sida cilmi usuulka muqararka ku ah haddaan saarif loo helin waa inuu taxriim faa'iidaynayo saasaa asala wacan cabdillaahi bni jacfarin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi lama jaaa markuu yimid nacyu jacfarin jacfar ibni abi aalib khabarkii geeridiisa ku saabsanaa nacyiga waa kaan soo marno waa khabar geeriyaadka khabarkii geeridiisa ku saabsanaa markii uu yimid xiina waqtigii qutila la dilay ilan wuxuu ahaa raggii lagu laayay dagaalkii mu'ta aan soo sheegno macnaha ee nebigu sal ly slam saxaabada uu sheegay markii khabarkii geeridiisu ay timid ayaa qaala wuxuu yihi rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi isnacuu sanceeya liaali jacfarin jacfar reerkiisii waxaad u sancaysaan iyo dadku ka tegey tacaamun cunto u sanceeyo u hagaajiya faqad ataahum xaqiiqe waxaa u yimid maa yashqaluhum wax mashquuliya maadaama ay murugsan yihiin oo walbahaarsan yihiin kansho ay hadda raashin ku karsadaan ma hayaan jiko ku galaan oo dab ku shidaan oo sidaas daraaddeed waa murugsan yihiin oo wax mashquuliya haystee jikada ha loo galo oo muxuu ahaayey raashinka ha loo diyaariyo buu rasulku uri salawatu rabbi waslamu caleyh ahrajahu waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila anasaa-iyu nasaa-i mooye waxaa saxiixiyey xadiidka alxaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu sakan tirmidi iyo sheekh albaanina way taxsiininayaan ayb xadiidkaasi marka wuxuu faaiideynayaa dadku markay dhintaan marka laga dhinto marka laga dhinto maxaa dadka la tari karaa qaabkeese loogu tacsiyeynaya qaabka tacsiyada la yidhaha ayuu ka hadlaya ayib tacsiyada xadiidku marka uu faa'iideeyey waxa weeye in dadkii laga dhintay ee murugsanaa maalmahaas ay murugsan yihiin oo ay muxuu ahaayey dhibaataysan yihiin in looga hoos maro cuntadii iyo diyaarintii iyo shaqooyinkii hoose ee guriga in loo qabto oo looga hoos maro taas ayuu xadiidku faa'iideynaya caaisha radiallah canha waxaa ka sugan xadiid mutafaq ah annaha kaanat ida maata almayitu min ahliha faijtamaca lidalika annisaa dadkeeda ruux ka mida dad ehelkeeda ka mida hadduu ruux ehelkeeda uu dhinto oo dumarku ay isku soo ururaan oo laysugu yimaado facsiyada loo yimaado uma tafaraqna ilaa ahluha kadibna ay kala tagaan oo iska noqdaan ilaa dadkii guriga mooye ayb wa khaasatuhaa iyo dadkii goonida ahaa ee khaasada ahaa markaa kadib oo la kala tago oo dadkii guriguna isu soo hadhaan ayaa waxay amri jirtay biburmatin min talbiinatin ah, dhiri oo labaniyad ah labaniyad talbiinada waxaa la yidhahdaa waa baashan anaga dhahno labaniyadda dhahno ama borajkana waa la dhihi karaa borajka iyo labaniyadda iyo ayaa talbiinada min alaban baa laga keenay waa caano iyo daqiiq iyo malab iyo inta laysku qaso la cabayo wey soma marka ama labaniyadda adugu ama waxaad tidhahdaa baashiha ama borojl ayb amarad waxay amri jirta biburmatin oo min talbiinatin labaniyadaas faubikad markaasaa la karin jiray uma sunica sariidun kadibna waxaa la hagaajin jiray sariidka sariidku waxa weeyaan waa muxuu ahaayey rooti iyo ama kibis iyo hilib isku jira maraq oo laisku kariyey ariid wa fadlu caaishata cala anisaai ka fadli ariidi calaa saa'iri acaam soo meel xadiis ariidku waa cuntada wey man waa cuntadii waayahooday ugu fadli badnayd waa tan hadda anaga dhahno keekeeda aan dhahno afkeenan maqaayadaheenna keekeeda laga dhaho xoogaa jabaati iyo muxuu ah maraq iyo hilib yaroo isla soco sooma saas taqriiban kaasuu yareegay ayb kadibna kaasaa la karin jiray labaniyadana gooni baa loo diyaarin jiray fa subat italbiinatu calayha labaniyadii ama boorashkii baa marka korka lagaga shubi jiro lagu dari jiray markaasaa waxay dhihi jirtay kulna minha cuna bay dhihi jirtay dadkii laga dhintay wa tudhibu bibacdi alxusni ruuxa murugsanna murugta qaar bay ka qaadaa murugta walbaharsanya ayay qaar tagsiisaa xadiikaasi waa xadii mutafa buhaari muslim baa soo saaray wuxuu faa'iideynayaa marka isla xadiidkan cabdilaahi bni jacfar wuxuu faa'iideynayo in dadka marka laga dhinto cunto loo diyaariyo oo iyaga cunto inta loo diyaariyo loo adeego la siiyo loo bisleeyo lanna way mashquulsan yihin saas way macnaha saas daraaddeed baa alimaamu shaafici caleyhi raxmat fii kitaabihi alum wuxuu ku leeyahy wa uxibu lijiiraani almeyiti aw dilqaraabati an yacmaluu liahli lmayiti fii yowmi yamuutu wa leylatihi طacaaman yushbicuhum faina dalika sunnatun wa dikrun kariimun wa huwa min ficli ahli اlkhayri qablana wa bacdana wuxuu le imam shaafic aleh raxmat ullah waxaan jeclahay oo dadka deriska ah ama dadka qaraabada la amayd waxaan jeclahay inay dadkii laga dhintay habeenkaas iyo maalinkaa ay cunto u hagaajiyaan cunto dhirjis maxaa yl arrintaasi waa sunno waana dikri wanaagsan waana dadkii ahlu khayrkaa ficilkoodii hor sannadii gadaashanadood umku sidaa kule marka sunno wey sunnadu waa saas amaa in laysugu yimaado asal ahaan tacsiyadu waa waxtarkaa dadkii maalmaha ay murugsan yihiin in shaqada loo qabto qodobka labaadna waxa weeye markii loo tago in lagu yidhaahdo wax sabriya hadal dejiya oo ay ku sabraan oo tasliye ah oo qalbigooda lagu qaboojinayo waa in lagu yidhah sidii nebiguba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadhiis markay usoo dirtay fariinta usoo furtay tirin ha noo yimaado ilmaa naga xanuunsanaye xadiiskan soo marnay nebigu saxaabada qaar ka midtuu soo kaxaystay uu yimid oo ilmihii dhabta loo saaray intuusan u imaanin markii dambay ahayd ayuu nebigu gabadha fariin ku celiyey wuxuu ku yidhi inna lilaahi maa akhada walahu maa acaa wakulu shayin cindahu ilaa ajalin musamaa faltasbir waltaxtasib ilaahay wuxuu qaatana isagaa leh wuxuu bixiyana isagaa leh shay walbana agtiisa wakhti buu leeyahay ee iska sabiro ha sabirto gabadho ilaahayna ajir ha ka raadsato saasaa la dhihi marka lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wakullu shayin cindahu biajalin musamaa faxtasib wasbir baa laleeyay ruux iska sabir ruux walba waa la dhiman doonaa geeridu waa xaq innaga lafteenaa ku soconna wahaakada yani iyo in muxuu ahaaye lagu baraarujiyo inay yidhaahdaan innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun iyo ducadii ka dambaysay inay akhriyaan marka ayagiibaa la baraarujinayaa qalbiga loo dejinahayaa wixii shaqaa loo qabanayaa tacsiyada sharcan ay shareecadu qabto waa taas intaa kadibna waa laga noqonayaayo meesha la fadhiisan maayo laakiin in maalmo dhan meesha inta la deganaayo oo lagu raashin karsado oo waxoogaagii yaraaya agoonta looga tegay meesha lagu cuno wax lagu taro iskaba dhaaf la qasho ya taasi waxa weye ma aha sunno nebi ma aha dhaqan soomaali baa la yidhahda dhaqan soomaali wadaadaana keenay ma aqaana dantay ka lahaayeen wadaadaa keenoo dadka diin uga dhigay caamadiina diin bay u qaateen waa khuraafo aan san lahayn waana bidco aan sax ahayn jariir ibn cabdilaahi albajali saxaabigii jaliilka ah sida axmed ibn maaja ay soo saareen bisanadin saxiix siduu nawowi iyo buusiri ay leeyihiin wuxuu leeyahy jariir ibnu cabdillaah kunna nacudu alijtimaaca ila ahli lbeyti wa saniicati aطacaami bacda dafnihi min anniyaaxa wuxuu leeyahay isu imaadka dadkii laga dhintay gurigooda laysugu yimaado meeshaana lagu cunto karsado markii la aasay kadib waxaanu ku tirin jirnay baroortii shareecadu diiday inay ka mid tahay somayna hadda soo marin baroortu inay muxaramta baroortii shareecadu diiday baan ku tirin jirnay meydka meeshuu ka dhintay inta laysugu yimaado halka ijtimaac inta lagu samaysto lagu cunto karsado niyaaxaday shareecadu diiday baan ku tirin jirnay waa asxaabu rasul lah sal l jriir bn cbdillahi albajri alimaamu shaafici isaguna wuxuu leeyahay fii kitaabihi alum wa akrahu اlma'tam ama ma'aatim waxaan karaahaysanayaa isu imaadiyada ma'tamka maxaa la yidhahda wa hiya aljamaaca waa isu imaadka meydku markuu dhinto kadib gurigii uu ka dhintay laysugu yimaado in lam yakun lahaa bukaaun haddayna markaa meeshaa laysugu yimaada baroor bayayna jirin hadday rabto laakiin mujarad isu imaad iyo meeshoo la fadhiisto oo lagu raago waan karaahaysanayaa buu yihi imaamu shaafici limaada lianna dalika yujadid alxusna buui maxaa yeele arrintaas bay murugta ku cusboonaysiinaysaa ma haddii uun meesha la fadhiyo un dadkii laga dhintay culays baa lagu hayaa murugtiibay ku cusboonaysiin wayukallifu almu'nata buui wuxuuna kalifayaa kharash bay kalifaysaa buui sooma wax kale iska dhaafay haddii dadkaa uun siyaaranaya shaah un ha loo kariyo leedah oo dimiqo wey boqolaal haddii shah loo tariyo dadkiisa xoolo badan ma bixin wax shah dhaafsiisan iskaba dhaaf marka takaaliifna way keenaysaa buhi imam shaafic aleh raxmatullah maca maa madaa fiihi min alahar iyadoo lala qabo weliba xadiiska ku soo arooray buu leey marka u fiirsada xadiidkii nebigee marfuucana waa ka aahaartii saxaabaduna waa ka imaamkii soomaalidu waan raacsanayn waan raacsannaha elhedee shaaficina warkiisii waa ka alimaamu nawowi raxmat ullah asaguna iyo shiraazi iyo kutubta kulli waxay ku qorayaan fiqiga inay tahay isu-imaaskaasi arrin makruuh ah oo shareecadu ayna qabin soomaaliya su-aal wey xageed ka kayteen marka kutubtii fiqigu kuma taallo oo imaamkii diid oo axaadiistii diiday oo saxaabadii diiday xaggee laga keena marka waxyaalaha layaab kale bay ka mid tahay ijtimaacaadka marka waa bidca wey taciye sharcigana ma aha waa taciye bidciy taciya harciga ta aan ka soo hadalnaytaasdareed imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu ku leeyahay fi lmajmuuc waama aljuluusu litacziyati fanasu shaaficiyi walmusanif shiiraazi buu ku wadaa wasaa'iru alasxaabi calaa karaahatihi yani madhabka yani culimadiis imaamu shiraazi naska imaamu shaafici inay karaahiyatoon diinta ka mid ahayn bay sheegay aimada madaahibta in badanoo ka midana waxa sheegay inay tahay shay muxdatho bidcaha oo dib laga keenay ficlan waa saas man ayib marka labadaa tacziya waa in la kala garto labada ziyaara midda ziyaarat lqubuurka mashruuca ah iyo ziyaarat lqubuurka mamnuuca saan usoo kala barannay waa inaan kala baranno tacziyada mashruuca iyo tacziyada mamnuuca ee gadaal laga keenay bidcada in la kala barto man sidaas weyaan ayib waxaa raacsanoo la mid ah waxaan loo yaqaano muxuu ahaay agaska ama xabaalqodka ee ruuxu markuu dhinto laga dabageeyo xoolaha laga dabaqalo ayadana waa khuraafo wax diin oo sheegaysana ma jirto wax diin diinoo sheegaysaiyo meel lagu hayo ma jiro waa xoolo la luminayo wa xoolana in meyd loo qalaayay si ahaanteeday masale mamnuuca u tahay halkaa in lagu aadiyana waa bidca muxdathoon diinta ilahay sal ku lahayn waxaa iyaduna khalad ah in loo sameeyo wax la yidhaahdo sanad guurto sanadkii markuu soo wareegaba hal mar ijtimaac loo sameeyo xoolo loo qalo maxaa la yidhahda xus ah. oo reerku ka dhashay intay hal mar isugu yimaadaanoo xoolo la qasho waa la ducaysanayaa la yidhaahdo meeshaa waxaa la akhriyana waa khuraafo soomaaliyeed wa meel ay diinta salka kaga haysana ma jirto waa kuwa kutubtii fiqiga kutubtii xadiidka qur-aankii bal meel un hala saaro haddii la saari waayo sooma xoolahana ha iska luminina xoolahana ha diicino ha ku ciyaarina allana dembi ha ka gelina shareecadana meel ha kaga dhicina wadaadkii meelu hayana ha sheego sheekh maxaa dhiban ku jira waa u laysu yimid oo intarnaashinal baa la wada cunay odaygiina loo ducay waalidka ahay maxaa dhibo ku jira dhibka ku jira waa bidca aan diinta ka mid ahayn wa kafaa bidalika isman ah. soma garan haddii laysleeyahay meydkiibay wax taraysaayoo ka daba tegaysaana meydka qaab kaleetaa wax loo taraa laakiin qaabkaas wax looma taro ariiqa mar walba inaga khaldan meydku hadduu dhinto qaabab kalea wax loo taraa oo in loo duceeyo iyadoona ijtimaac iyo isumaadii midna la samaynin in loo duceeyo oo ruuxu u duceeyo in sadaqo aan gowrac ahayn loo sameeyo oo waxaad hesho meydkii aad u sadaqayso laakiin ijtimaacan iyo isuimaadkan iyo waxan iyo waa khuraafaad wey waxaaso dhan wax diinta ka mid maaha an sulaymaan ibni buraydaa can abiihi sulaymaan ibnu burayda waxaa laga warinaya can abiihi aabihi wuxuu ka warinaya radi allahu canhuma qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay sl rasuulku wuxuu ahaa yucallimuhum mid dadka bara idaa goortii kharajuu ay baxaan ila almaqaabiri qubuuraha markay u baxaan an yaquuluu inay yidhaahdaan assalaamu calaykum nabadi korkiinna ha ahaato ahla diyaari guryahan ama daarahan dadkoodow oo min almuminiina muminiinta iyo wlmuslimiina muslimiinta ahu wa inaa anaguna in shaa allahu alle hadduu doono bikum idinka laaxiquuna kuwo idinsoo haleelayaanuna waa idinka daba imaan doonaa meeshaasaa kolley loo wada dambayn doona waa idinu soo soconaaye ilahay ha idin nabadgeliyaa laleeyahay macna nas'alu allaha alle ayaan weydiinaynaa lanaa annaga iyo walakum idinkaba waxaan idin weydiinaynaa alcaafiyata cafin alle tabaaraka watacaala caafin baan idin weydiinana inina caafiyo oo cadaabka idinka caafiyo oo dhib oo dhan idinka caafiyo oo muxuu ahaayey waxaas ku sii socotaane dhib oo dhan ilahi inuu idinka caafiyaan idin weydiinana w rawa waxaa wariye muslimun muslim baa weriye axmedna uu wariyey iyo keyrkiiba ziyaad axmed wuxuu ku daray riwaayadiisa antum faratunaa wa naxnu lakum tabac aw naxnu bilathar idinku waxaa tihiin ceelalyadanadii annaguna waa idinsoo daba socnaa farabka waxaa la yidhaahdaa waa xooluhu markay aroorka yihiin oo ceelka u socdaan ruuxa ka hormara ee darka iyo wadaanta iyo muxuu ahay xadhigga iyo usii hagaaji ayaa faradka la yidhahda ruuxa kaasii horreeyo dhan farad baa la marka idinkuna waad naga sii horaysaan annaguna waanu idin daba soconnaa saas man marka waa qaababka loogu ducaynayo dadka amwaadda dhintay haddii qubuurta la siyaarto waana soo marnay qubuurta in la ziyaartaayey inay mashruuc tahay qaabka loo ziyaaranaya mashruuca na waan soo sheegnay marka sidiina loogu ducaynaya iyagaa macnaha loo ducaynaya iyagaa loo ducaynaya ee ma aha in wax laga raadsanayo dad baa waxay rumaysan yihiin dadku markay dhintaan inay u kordho awood aynan lahayn intay noolaayeen markuu noolaa wuxuu iska ahaa nin caadi ah laakiin markuu dhintay oo naftiisii tagtay yuu wuxuu noqday weli dhulka taakataaka ugu jiro wax walba qaban kara war hadduu dhintay camalkiisiibu u tagay adduunkana wuxuu ka qaban kara ma jiro waxbana gacantiisa kuma jiro hadduu wax qaban karana hadduu wax qaban karo awood leeyahy xoolihiisiina lama qaateen uu ku dhididay ee uu tabcay haweentiisii uu dad ugu jeclaana lama guursadeen dharkiisiina lama xidheen soo ma difaacdeen ya wuu difaacan laha wadaadadii maalinta xabaalahooda la saaraya la sheega hadday awood leeyihiin ma isdifaacaan ya ma isdifaacaan wax jira maaha khuraafaadun baa la akhrin mooye meydku hadduu dhinto wuu dhintay cuquubana ma leh oo dhib uu ku gaadhsiin kara ma leh dheef uu ku siin karana ma jiro waa meydka meeshaa ku jira asagaa marka wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo oo ilaahay loo weydiiyo oo la ixtiraamo oo qabrigiisa la ixtiraamo oo laakiin makhluuq aan waxba haynin inay idin rumayso laakiin markuu dhintay bay wax u kordhayn oo awoodii u kordhay aaway awooddaas waa awood iska wahmiye w wax la abuuray markaase haddana waxaa lagu qurxiyey sheekooyin intooda badan abuur ah gacan ku samaysa meeshaasaan joognayo sheekh hebel baa wax kala tuuray weli hebel baa wax kala fiiqay sanadkaasuu roob soo daadiyey hebel baa macnaha waxa weye saa ku yidhi oo habeenkiiba waa la qabtay waxaasaa loo sameeyey mar marka qaarkood abaaliise iyo shaydaamaa meesha ku jiro u adeegahayo laga yaabaa dadka in lagu ibtilaynayo waxyaalaha qaarkood inta la tuso imtixaanaad iyo ibtilaayaad looga dhigay marka wax saas la yidhahdo ma jire amwaadani iyagaa u baahane ha loo duceeyo wey macna markaad u tagto salaan oo una ducee wabilahi towfiiq waxaa alla isugu khilaafsan yahay oo culimmadu ku kala tagsan yihiin meydka markaad ziyaarato qabriga ee salaanto ma ku maqlaya mise kuma maqlaya bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin khitaabkaa laga garanayaa inuu ku maqlayo assalaamu calaykum calaykum korkiina kana ruux ku maqlaya in alla hadlaysa laga dhigay qaarna waxay leeyihiin marmarka qaarkood fii bacdi alaxwaal oo nusuusta ku soo aroortay maqalkooda inay wax maqlayaan mooye si kale wax uma maqlayaan laakiin waxaa bilijmaaca oo ummaddu salafan wa khalafan isku waafaqsan tahay xataa hadday wax maqlayaan inaysa waxba qaban karin walow samicuu ma stajaabuu lakum wax qabadka inayn waxba qaban karin waa laisku waafaqsany laakiin ma maqlayaan waxa la leeyahay taasaa culimmada qaar waxay leeyihiin way maqlayaan qaarna waxay ma maqlayaan wacan ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi mara waxaa maray rasuululahi sal lay wasalam biqubuuri lmadiinati qubuurta madiine ayuu nebigu soo maray sal lay wasalam fa aqbala markaasuu jeediyey calayhim korkooda wuxuu ku jeediyey biwejhi wejigii si uu qaabilsiiyo ku jeediyey faqaala markaasa wuxuu ihi assalaamu calaykum korkiinna nabadi ha ahaato nabadgelyo korkiinna ha ahaato yaa ahla alqubuur qubuurta dadka ku jiro yaa asxaaba alqubuur wey qubuurtan ehelkoodow iyo dadka ku jirow salaami korkiinna ha ahaato yakfir allaahu alla ha dhaafo lanaa annaga iyo walakum idinkaba alla noo dhaafo antum idinku salafunaa kuwii naga horreeyey baa tihiin wa naxnu annaguna bilahari raadkiinnii baanu ku taagannahy aarku waa raadkn raadkiinnii baan haynaa wey man rawaa waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xasanun waa xasan xasan ma aha xadiidku waa daciifu lisnaad lanna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo qaabuus ibn abi abyaan qaabuus ibn abi dabyaan oo daciifa ku jira fiihi liin uu xaafid ku sheegay saas daraadeed uu sheekh albani caleyh raxmatulah xadiidka ku daciifiyey ma sugna marka sanad ahaan laakiin xadiidka lafdigiisa waxaa u markhaati kacaya axaadiistii kalen soo martay marka waa duca ahaan waa sugan tahay laakiin sanad ahaan buu xadiisku daciif wey an caaishaa radi alahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam taasi waa qubuurta muslimiinta marka la salaamayo amaa qubuurta gaalada ayaga nebigu wuxuu yidhi sal lay slam haddaad martaan fa bashiruuhum binnaar naar ugu bishaareeya buu nebigu sal lay slam markaad ag maraysaan qubuurta gaalada naar ku bishaaraysta dhaha laanna jannada ilahay soo xaaraam kama shaki male inay naar gelayaan waa masle qaciya w mar hadduu ruuxu gaalnimo ku dhiso wa can caaishaa radiallahu canha qubuurta gaalada miyaa la siyaaran karaa qubuurta gaalada mise qubuurta muslimiinta basa la siyaaran karaa qubuurta gaaladana waa la ziyaaran karaa cala araajix laakiin iyaga in loo soo duceeyo loo ziyaaran maaye waxaa loo soo siyaaranayaa masaalixdii kale een soo sheegna oo ah turiqu alqalba wa tudmicu alcayna wa tudakiru alaakhira ma intaa waa loo ziyaaran xaggee laga qaadanayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhowr xadiid baa ka sugan qubuur gaalo inuu siyaartay xadiis dhowraa ka sugan dhib male marka wacan caaishaa allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasul lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi laa tasubuuha caayina alamwaata dadka dhintaha caayina maxaa yeeley fainahum iyagu qad afdaw waxay gaadheen ilaa maa qadamuu wixii ay hormariyeen way gaadheen waxay hormarsadeen khayr ama shar ah xumaan ama samaan ah way gaadheene cayda ka daayay rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey warawaa wuxuu wariyey atirmidiyu tirmidi wuxuu wariyey can ilmugiirati wuxuu ka wariyey radi allahu canhu naxwahu xadiidka mid la mid laakiin qaala wuxuuse yidhi riwaayada tirmidi ee macnaha waxa mugiira uu ka warinayo wuxuu yidhi fatu'duu alaxyaa yacni waxay ahayd laa tasubu alamwaata dadka dhinta heecaayina oo fatu'duu aad dhibtaan alaxyaaa kuwa nool aad dhibtaan saas man yacni waxa weeyaan kuwa dhintay caydooda waxaa loo diidayaa kuwa nool baa ku dhibaatoonayo oo dhibsanaya iyaadadan dambe manaa waa saa faaidins qaybtan dambe marka tirmidi uu warinayo min xadiii muiira sanadkiisa waa laisku khilaafsan yahay haytamina wuxuu leeyahy axmed baa wariyey rijaashiisuna waa rijaal saxiix albanina saxiixa buu ku saxiixinaya iyo saxiixujaamic sahiirka labadaba ibn abi shayba wuxuu ka warinaya cabdulahi bni cumar ahar mawquufka oo uu leeyahay saabu lmayiti kalmushrifi cala tahluka ruuxa dhintay midka caayayay wax ka sheegayay wuxuu la mid yahay mid qarka u istaagay inuu halaagsamo oo uu baaba'o yani macnaha waxa weeye meydka caayiddiisu waa halaag halaag muxaqiq wey macnaha asarkaasi sanadkiisu waa xoog badan yahi rijaaluhuna hiqaatun weye waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan dadka dhintay hadday xumaayeenna xumaantoodii way gaadheenoo ilaahay baa kala xisaabtamaya adugu xisaabiye uma umati hadday wanaagsanaayeenna wanaaggoodii way gaadheenoo adugu xisaabiye uma umatid umana xilsaarnid marka inaad caydo oo dabagashooda wax ka sheegto shaqo kuu taalla maaha wey macna wamaa ursiluu calayhim xaafidiina sooma adayaa kuu dirsaday khalaas waa dhintay wuxuu lahaana waa gaadhay abaalkiisii ka hadh baa lagu leeyy marka ayib labadaa macnaba waa lagu celleeyey mid nebigu waa ku cilleeyo waxay ahaayeenba waa gaadheen waxay samaysteen iyo abaalkoodii midda labaadna dadkii qaraabadood ahaa oo noolaabaa dhibsanaya oo ay dhibaysaa caydoodii wax ka sheegood saas daraaddeed waa mafsado raajixee maslaxa maa shayga hadday mafsadadiisu xoog badan tahayna lama ogola saas man ayib waxaan middaa ku jirin oo dadka qaarkood laga yaabaa fahamkoodu inuu u leexdo hadduu ruuxu mayd dhinta yahay laakiin uu ka tegey raad xun oo weli ummaddu sii haysato bidcuu ka tegey dhaqan xun buu ka tegey sunno xun buu ummadda u jideeyey markaasaa lagu sii raacsan yahayoo dad baa sii daba jooga khaladkiisii iyo xumaantiisii waa in ummadda loo sheego loogana digo limaada lianna markaa waxaa gashay asaga in la ilaaliyo iyo ummadda diinteedii in la ilaaliyo waxaa maslaxo raajixa in ummadda diinteeda la ilaaliyo sidaas daraaddeed baa halkaa waxaa ku soo arooraya haddii naseexo lagaa weydiiyo waxaad ka ogtaad sheegi haddii ummadda diinteedii intuu khalad ka tegay khaladkii lagu dhaqmayo bidca uu ka tegayna bidcadii ummadda waa looga digi haddii uu xadiis intuu soo galo uu daciif yahayna waa daciif baa la dhihi limaada lianna xadiidkii nebigaa lagu ilaalinaya soo intaa hadda rag ma marayno ma lihin hebel waa daciif sooma hebel waa shiici baa la dhihi buu ahaa qadari buu ahaa ilfaha loo qaadaya waana dhintay ogow limaada lianna xadiidkii nebiga ayaa u baahday in la ilaaliyo raggan laga ilaaliyo see loo ilaalin haddaan la dhihin hebel daciif buu ah ya kaana bihi afla inaan waxba ka warhayninba haba la dhihi kaana faaxisha alala hadduu xataa cadaaladdiisu ay dhiman tahay waxa la cadaalad ma lahayn waxaasu samayn jiray limaada lianna xadiiska nebigaa la ilaalinaya markaas maslaxo diintii baa ku xidhan hadduu bidco ka tegayna bidcada in laga digo dadkii ka tegeyna ummadda looga digo iyadana waa waajib waajib sharciya wey oo marka waa mid ay culimmadu ka soo istidnoonayaan waana baabka ay culimmadu u deliishanayaan salafan wa khalafan layskuna waafaqsan yahay mubtadicada bidcadoodu muxaqaqa tahay in ummadda looga digo bidcadoodii xataa hadday dhinteen xataa hadday dhinteen ama wakti hore ha aadeen ama ha dambeeyeen ama wakti dho ha dhinteen saas man halkaas waxaa ku eg kitaabkii ahaa muxuu ahaaye janaa-iska taqriiban bacda kitaabi sala kitaabu sala baa halkaa inoogu dhammaaday janaa-isku kitaabu sala buu raacsany waxaa inoogu xigay kitaabu zaka kitaabu zakaati zakadii buu kitaabu yahay waa tiirkii labaad oo tiirarka islaamku uu ku taagan yahay diinta islaamku ay ku taagan tahay waa tiirka saddexaad baa dhila tiirka koobaad shahaadateynka tiirka labaadna waa salaadoo hadda aynu ka soo hadalnay ilaa janaa'is lagu khatimay tiirka saddexaadna waa zakada sakadu marka waxa weeyaan waa xaqa xoolaha lagu leeyahy lianna cibaadaadka ayaa saddex nooca ah. cibaado jidhka ku xidhan oo cibaada badaniya la yidhaahdaa sida salaada iyo soonka iyo cibaada maaliya oo xoolaha ku xidhan oo waa sekada xoolaha ka go-ay siyo sadaqada iyo xuquuqda xoolaha ku xidhan iyo cibaada maaliya wa badaniya jidhkana ku xidhan xoolahana ku xidhan oo sida xajko kale ah xajku waa cibaado xoolana u baahan badankaagii inaad geysana u baahan wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah allah xikmadiisay ka mid tahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa inuu intaasoo baab ku imtixaano kii xoolaha jeclaa xoolii baa lagu imtixaani kii cuntada iyo cabitaanka jeclaa soonkii baa lagu imtixaani iskajda baa la dhihi kii waxoogaa cajiidka ahaa salaadii baa lagu imtixaani tukaa la dhihi xajkii baa labadiiba wadageliyo lagu imtixaani xaggan abwaab intaasoo dhan marka waxaa la doonaya inuu addoonku hawadiisu ay ilaahay u khaalis noqoto tabaaraka watacala oo abwaabtaasoo dhan uu ka baxo abwaabtaasoo dhan inuu ku basala doonay zakada marka waxaa la yidhahdaa fii asli lua annama baa la yidhahda waa ziyaadada ziyaadada shayga gasha iyo dahaarada la dhaha yani sharci ahaanna waxaa loo yaqaana zakada sida culimmada fiqigu ay qeexayaan waa xoolo khaas ah oo xoolo khaasa ka go-aya xilli khaasana ka go-a jiho khaasana u go-a ayaa la yidhahda xoolo khaasa xoolo khaasay ka go-aanoo sifaad iyo shuruud goonila leh wakhti khaasay go-aan jiho khaas iyo dad khaasayna u go-aanoo la siiya an ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay aslam bacaa wuxuu diray mucaadan mucaad buu diray ila alyamani yaman buu u diray fadakara markaasuu wuxuu sheegay alxadiia xadiikiibuu sheegay ibn cabaas marka xadiikii buu sheegay wa fiihi xadiidkaa waxaa ku sugan qayb ka miduu kasoo qaadanaya qaybta qasadkiisa ah intiisa kaleu iska goynay wa fiihi xadiidkaa waxaa ku sugan ina allaha alle qad iftarada wuu waajibiyey calayhim korkooda waxaad u sheegtaa waxaad u sheegtaa alle inuu waajibiyey calayhim korkooda ku waajibiyey ree yamaneed sadaqatan sadaqo fii amwaalihim xoolahooda dhexdooda inuu sadaqo iyo zako ku waajibiy sadaqadaasoo tukhadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda wax haysta oo faturaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda baahan ee masaakiintaa dib loogu celinayo muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsanya buhari muslim waa isku waafaqsan khusaaridiisa wlafdu lafdiguna lilbukhaari buu usugnaaday xadiidka dhamaystirkiisa waa xadiiska garanaysaano nebigu yaman buu u diray mucaad ibnu jabal ayuu yaman u diray markaasaa wuxuu ku yidhi mucaadow halkaa waxaad ugu tegi doontaa dad ahlulkitaab ah waxa ugu horeeyeed ku qaabisheed u yeedha ha noqoto inaad ugu yeedho cibaadat allah ama shahaadata an laa ilaha ila allah alle keligii inay caabudaan uga bilow halkaas hadday alle gartaan oy taa kaa yeelaan alle keligii inay caabudaan waxyaabaha kale caabudayaanoo dhanna ay joojiyaan taa hadday kaa yeelaan waxaad u warantaa ood u sheegtaa alla tabaaraka wa tacaala farada calayhim khamsa salawaatin fii yowmihi wa leylati inuu alle ku waajibiyey shan salaadood habeen iyo maalin kasta shan salaadood in lagu leeyay hadday salaadihii kaa yeelaan oy adeecaan oy kaa qaataan waxaad u sheegtaa in xoolahooda lagu leeyahay sako iyo sadaqo laga qaadayo kuwooda waxhaysta kuwa aan waxhaysaninna lagu celinayo ayib hadday kaa yeelaan inay sakadii bixiyaan oy arrintaa ogolaadaan fakhud minhum watawaqa karaa'ima amwaalihim bu sal lay slam sakaday ogolaadeen ka qaad xoolahooda kuwa fiicfiicanna iska ilaaliyo sakada markaad ka qaadayso xoolaha kuwooda ugu qiimo badan ha ka gurin taa iska jir oo markaa dee waa dulmi daalimka madluumka la dulmiyeyna baryadiisa iyo habaarkiisa alla waa aqbalaa tabaaraka wa tacala xadiiska marka kaasu ah qasadka uu ka leeyahayna waxa waa qaybtan hadda uu soo gooyo sadaqo laga qaadaya aqniyadooda fa calaa fuqaraa'ihim sadaqada hadda sakadii baa laga wadaa waxaana laga qaadanayaa isticmaalka shaarica oo qur-aanka iyo sunnada isticmaalkooda luqadooda sadaqo waxaa la yidhaahdaa midda waajibkee sakada aan u naqaano iyo midda aan waajibka ahayne sadaqada inagu aynu dhahno labadaba lisaanka shaarica waa qur-aanka iyo sunnadee waxaa loo yaqaanaa sadaqa la wada dhahaa saas man soo qur-aanku ma dhihin khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim zakana waa la yidhahdaa sadaqana waa la yidhahda laakiin in loo isticmaalo sadaqadana midda tadawucen waajibka ahayn sekadana loo isticmaalo midda waajibka ah waa istilaax xaadisa oo dib fuqahada qaarkood ka keeneen marar badan baa dadku khalada waxay galaan musalaxaadkan dambe ee dib ka imaanaya bay nusuusta ku tafsiirayaan tafsiirkii nusuusta dib uga noqonaya saas man waana masale khalad oo dhacda wey man xadiisku marka wuxuu inoo faa'iideeyey inay zakada xoolaha laga qaadayo ay tahay fariida sooma qad iftarada calayhim waa fariida waa waajib qaciyo go-an wey man saas weyaan waana masale ijmac oo laysku waafaqsan yahay inay rukni tahay arkaanta waaweynee diinta ka mid ah ayib maxaa yeelay nebiga waxaa ka sugan sal ly slm xadidka cabdullahi bni cumar fii saxiixayn waa ka nebigu sal lay slam waxaa lay amray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay qiraan cid xaq lagu cabuday inaysan jirin alla mooye muxamedna inuu rasuul ilaah yahay salaadana ay toosiyaan sakadana ay bixiyaan hadday sidaas yeelaanna dhiiggoodii xoolahooda waa iga ilaaliyeen ilaa xaqeeda mooye xisaabtooduna ilahay bay la jirtaa xadiikii cabdulahi bni cumar buniya alislaamu calaa hamsin xadiikii cumar bn khaaab radi allahu canhu yani waxa weye kullu dalika waxay tilmaamayaan sekadu inay tahay tiirka saddexaad oo laga maarmaanka alimaamu axmedna wuxuu soo guurinayaa can salaf wuxuu ka soo guurinayaa inay qaarkood qabeen sekada ka tegitaankeedu inay kufri iyo gaalnimo tahay jamaahiirtuse waxay u badan yihiin ka tegiddeedu hadduusan markaasi uusan inkirsanayn waajibnimadeed laakiin isagoo aqbalsan oo ogol inay waajib ku tahay haddii uu lex jeclo iyo bakhaylnimo darteed uga tago inuu weli muslim yahay oon gaaloobin bay jamaahiirtu u badan yihiin salafan wa khalafan saas man inuusan kaalahayn waa hadduu qirsan yahay inay waajib tahay hadduu inkiro waajibnimadeedana oo uu yidhaahdo sida dadka qaarkood laga sheegay muxuu ahay waa gibirna laga qaadayo waa jizyo hadduu diido markaasi laa shaka fii kufrihi bilijmaac marka waa gaal muslimiinta lagu tirinayo macnaha asaga oo qirsan inay sakadu waajib ku tahay hadduu diidana xoog baa lagaga soo qaadaya weliba ganaaxna waa loogu daraya ah. hadduu xoog leeyahayoo koox awoodla ay tahayna waa lala dagaalami ilaa sakada laga qaado soma xadiiska nabiga laga qaadanaya waana xadiisku daliishaday abubakr sidiiq radi allahu canhu markay carabi qaar ka mid yihi ay sakadii diideen oo yidhaahdeen nebi maxamed hadduu dhintay sake bixin mayno abubakr sidiiq radiallahu canhu waa ka ciidamada diyaariyey inuu la dagaalamo cumar bay arrintii u dhadhami weyday oo yidhi war ma dad shahaadateynka qira hayaad abuubakar u socotaa inaad la dagaalanto markaasuu yidhi walla inaan la dagaalamayn wax kale iska dhaaf xataa dabar yar oo ay nebiga siin jireen hadday ii diidaan walla inaan kula dagaalami xadiidkan markuu keenay cumar waa garowsaday saxaabadiina waa ku ijmaaceen dadka sekada diidayee haddana awoodda leh in lala dagaalamo ilaa la ogolaysiyo laga soo qaado ijmaacu saxaaba wey ridwaanulahi caleyh hadalkama nool xataa iyagoo shahaadanayo tukanay oo xajinahaya hadday sakada bixin waayaan waa lagula dagaalamay ilaa ay ogolaadaanna waa la garaacay saasmn faraaidda waaweyn bay ka mid bal iskaba dhaafay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu ijmaac ku soo guurinaya faraa'idda waaweynee shareecada ciddii diidday haddana awood sheegata waa lala dagaalami ah, sharaaicda daahirkee muuqata een qarsoonayn kadalika muxaramaadka daahirkee muuqda een qarsoonayn ciddii samaynaysa ee haddana awood lehee isdifaacda waa lala dagaalami ilaa muxaramaadkaa laga joojiy bal fuqahada qaarkood waxayba leeyihiin hadday magaalo ama tuulo aadaankii laga waayo inay aadaamaanna ay diidaan war aadaama war ma aadaamanna daay waanu iska tukanana waa lala dagaalama ilaa aadaamaan xadiiskii baa laga qaadanaya nebigu sal lay slam markuu magaalo yimaado intuusan weerarin waxaa la dhagaysan jiray bal aadaan inuu ka baxo haddii aadaan laga maqlo waa la nabadgeli jira marka haddii aadaan laga waayona weerar baa lagu gaacin jiray warkaasi macnaha waxaan ula jeednaa mar bay bannaanaanaysaa ruuxu isagoo tukanayo ashahaadanaya haddana in lala dagaalamo asalku waa cismatu dami lmuslim baa asal ah laakiin xaalaad waxaa jira isagoo ashahaadanayo tukanaya haddana dagaalkiisu bannaanaanayo saas man ayb oo xadiista nebiga kusan sal lay slam iyo nusuusta amaa zakada ciddii bixin weyda waciid adag baa ku soo aroorayo nebiga waxaa ka sugan sal alay wasalam dadka zakada bixin waaya xoolihii ay tabceenay zakada ka bixin waaye in aakhare lagu ciqaabi doono kii geela lahaa dhulka inta loo seexiyo meel sibsib ah ayaa geeli lagu soo daynaya saf baa lasoo gelinaya markaasuu geeli ku tumanahaya markuu ka dhammaada haddana dib loogu soo majiiraya haddana waa lagu soo majiri maantao dhan geeli baa ku tumanaya isagana meeshuu dhambacada kii adhig iyo geel lahaana adhigii iyo geeli uu sekada ka bixin waaye baa lagu soo dayn markaasay mid geeska ku dhufatay iyo mid qoobka ku majiirisa iyo iyagana waxa way xoolihiisi waa lagu fasaxaya oon lagu xisaabay kii dahab iyo fido iyo lacag lahayo zakada ka bixin waayena inta la geliyo naar iyo dab la geliyo baa dhinacyaha lagaga kaawiyadaynaya dhabarka iyo dhinacyaha baa lagaga gubaya oo lagaga kaawiyadaynaya muslim wey marka xoolahaagiyo lagugu gubaya sooma hada ma ah, kanastum lianfusikum ayb waxaa kaloo nabiga ka sugan sal lay waslam xadiidu abi hurayra fi saxiixi albuhaari xoolihii zakada laga bixin waayey in laga dhigahayo mas weyn oo madaxa ay timihii ka buubeen sunta ku taalla yani halaqa iyo maska iyo markuu aada intuu u gaboobo suntiisuna ay aada u badato timaha ka buuba intan oo dhan timaha ka tegaya mas noocaasoo kaleabaa xoolihiisii loo ekeysiinaya markaasuu intuu qabriga ugu soo galo oo luqunta iskaga maro buu afka afka u gelinaya afku ah markaasuu rugahaya markaasaa wuxuu leeyahay ana maaluka ana kanzuka xoolahaagii waaniga kaydkaagii baan ahay xoolahaagii baan ahay waana cunahaya soma ayib waxoogaa shilmaa iska bixi lagaa kari waaye hadday xoolahaagii abeeso ku cunaysa iyo masku cunays noqdaysa musiib darro kuma haysa musiibo weyn waay marka sekada waa in meel la iska saas maan ayib wa anasin anas waxaa laga warinaya ana abaa bakrin sidiiq radi allahu canhu kataba wuu qoray lahu isagu u qoray abu bakr idiiq macnaheedu waxa weeye xadiiskani waa xadiis dheer waana xadiidka inta badan loo cuskado sekada loo cuskado fi saxiix albukhaari adaan kadib insha allahu tacaala aan akrino xadiidkan waa dheer yahay waan dul maraynaa insha allah wixii axkaamay ku jirtana darsigeenna habeyddan baan ka dhiganayna lakiin hadda eh, matnigiisaan dul wacan anasin radia allahu canhu ana abaa bakrin sidiiqa radia allaahu canhu kataba wuu qoray lahu anas buu u qoray anas markuu u qorayo wuxuu u diray baxrayn abubakar baa anas diray baxrayn buuna u diray ayb baxrayn markuu u diray hawl buu u diray markaasuu wuxuu usii dhiibay waraaq ay arrimahani ku qoran yihiin haadihi fariidat sadaqa waxay ka bilaabanaysaa waraaqdu bismi illaahi araxmaani araxiim sida saxiixulbukhaari ku taala laakiin imaamku hadda iska soo gaabiye xaafidku iska soo gaabiye wuxuu yidhi haadihi midani fariidatu sadaqati sadaqada fariidadeedii sadaqada teedii faradka ahayd ee waajibka ahayd waa la dhihi karaa ama sadaqada maqaadiirteedii baa la dhihi karaa maqaadiirteedii qadarayaalkeedii shareecadu qadartay wey lianna farada shaya qadarahu baa la yidhahda shayga markaad qadarto farada waa la yidhahda farada bimacnaa awjabana waa la yidhahda marka waxay noqon kartaa fariidada zakadu qur-aankaa sheegay asal ahaanteeda nebiguna sal ly wasalam maqaadiirtii buu caddeeyey oo waa litubayina linnaasi maa nuzila ilayhimo qaabkay u baxaysay xoolahay ka baxaysay iyo cidan la siinayo tafaasiisha nabigaa bixiyey sal l marka haadihi midani fariidatu sadaqati zakada fariidadeedii wey ama maqaadiirteedii wey qadarkeediii qiyaasteedi allatii midaasoo faradahaa uu waajib yeelay rasuululahi sal lay slam rasuulku uu waajib yeelay cala almuslimiina muslimiinta korkooda uu ku waajib yeelay ama ku qadaray wallatii midii wey amara allaahu alla uu amray bihaa iyada rasuulahu rasuulkiisa uu amray marka waxaynu ka qaadanay inay xagga rabbi ka timi tabaaraka wa waana sidaaso macnaha waxa weeyaan sida uu qur'aanku waxyi u yahay bay sunnaduna waxyi xagga rabbi ka timid u tahay alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu waay qur-aankana waa laysiiyey ku lamidana waa laysiiyey oo sunnada nabiga sal lay slam ayb maa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa fii kulli arbacin wuxuu marka ku hormarayaa xoolaha nool de xoolahay waagaa dhaqan jireen ayagaa ugu muhiimsanaa xoolihii noolaabaa marka laga bilaabaya fii kulli arbacin wa cishriina afar iyo labaatan kasta oo min alibili geel ah dhexdooda waxaa ahaaday iyo famaa duunaha iyo wixii ka sii hooseeyoo ka yar waxaa dhexdooda ahaadayoo ka waajibaya alhanamu ari baa ka waajibaya alhanamudaas waa mubtada muahara fii kullidaas yaa khabarkiiba muqadama fii kulli arbacin wa cishriina afar iyo labaatan kasta dhexdooda oo min alibili geel ah iyo famaa duunaha wixii afar iyo labaatanka ka hooseeya dhexdooda waxaa oo ka waajibaya alkhanamu baa ka waajibaya taa waxaan ka qaadanay geelu intuusan shan iyo labaatan gaadhin oo afar iyo labaatan iyo ka hoose yahay sekada ka waajibaysaay waa adhi ee geel ma ah markuu shan iyo labaatan gaadho markaasaa geel ka go-ayaa inta ka hoosaysa waxa ka go-aya ee ka baxaya waa adhi ayib see buu ka go fii kulli khamsin shan kasta dhexdeeda waxaa ahaaday shan kasta oo neef oo geel ah dhexdooda waxaa ahaaday oo ka waajibaya shaatun neef adhi ah soo ma ayib sekadu maxay kaga waajibtaa shan neef markuu gaaro wixii shan neef ka yar wuu inoo soo wadaaye seke laguma leh okay shan buu gaadhay hal neef baa ka waajibaya toban buu gaadhay laba neef baa ka waajibaya shan iyo toban buu gaadhay saddex neef baa ka waajibaya labaatan buu gaadhay afar neef baa ka waajibay inta u dhexdhexaysana ah, waxba ma siyaadinayaan shan neef baa ka waajibay somayna dhe awqaas baa la yidhaahdayo waxa dhexda ku jiraay waxba ma bedelaan saas man shan hadday lix noqdaan halkii neef baa ka waajibay toddoba hadday noqdaan halkii neef baa ka waajibay sideed halkii neef baa ka waajibay sagaal halkii neef baa ka waajibay toban laba neef baa ka waajibay kow iyo toban waa laba neef labiyo toban waa laba neef saddexiyo toban waa laba neef afariyo toban waa laba neef shaniyo toban waa neefkii saddexaad wahaakada labaatan markaad gaadana neefka afraad baa laazimaya wixii dhexda ku jira wax ma bedelo awqaas baa la yidhahda saas man ayb fii kulli khamsin shan kasta dhexdooda waxaa ahaatay shaatu neef adhi ah shan shan baad markaa neef neef ugu waajibanaysaa wixii shanta ka yaraadana waxba kama laazimayaa ayb faidaa balaqad hadday gaadho faidaa goortii balaqad ay gaadho geelii hamsan wacishiirina shan iyo labaatan markay gaadho ilaa hamsin wa alaaiina ilaa soddon iyo shan ay ka gaadho intaa inta u dhaxaysa waa laga bilaabo shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon intaa inta u dhaxaysa fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday bintu makhaadin inahooyo uurley unha oo dhadig ah neef geelaa markaa ka baxaya neefka geela waa noocee eh, bintu makhaad baa la yidhahdaa makhaadka waxaa la yidhahdaa waa neefka geela ah markii uu riman yahay makhaad neefku markuu riman yahay baa makhaad la yidhahda ma bintu makhaad maxaa la dhahaa marka bintu makhaad waxaa la yidhaahdaa neefka geela markuu riman yahay da-daa uu riman yahay mooye da-dii ka horreysa neefkuu dhalay ayaa la yidhaahdaa bintu makhaab hadduu dhadig yahay waxaa la dhihi bintu makhaab hadduu lab yahayna waxaa la dhihi ibnu makhaab ibnu makhaab oo de hooyadii baa markaa riman ama uur leh ama uur leh rimanaanta waxa laga yaba inay rimagaalka qaar ku adkaatee bimacnaa waxa weeye waa waa uur bay leedahay uur bay leedahay bini aadamka loo isticmaala man way riman tahayna waxaa loo isticmaalaa xoolaha dunyada iyo noolaha kale waa riman yahay baa la dha soomaaliga markay bini aadan noqotana uur buu leeyaha ladhaha haddaad islaan tidhahdo waad rimantahay somada hadlayni hadalays saase man marka hasha riman ilmahay da-dii hore dhashay waa ibnu makhaad ama waa bintu makhaad meeqa jir wey markaa yani wuxuu sanad buu dhammaystay sanadkii labaadna wuu ku dhex jiraa ma leanna geelu sanadna uu rima yahay sooma sanadka labaadna waa nuujinaya soma saas sanadna wuu nuujinayaa sanadna wuu rima yahay marka uu riman yahay sanadkii horuu dhalay soma sanadkii horuu dhalay kii uu sanadkii hore dhalay ee sanadkaa u dhammaaday haddana hooyadii rimaya baa waxaa la yidhaahdaa kii hooyadii rimanayd waa ibnu makhaab ama waa bintu makhaab saas way macana ayb fa fiihaa waxaa ahaaday bintu makhaadin mid riman nirig ay dhashay unsa oo dhadiga ah. fa in lam takun haddaynan ahaanin bintu makhaad bintu makhaad lubaxgeeli laga waaba mid hal sano dhammaysirto sanadkii labaadna ku jirta oo nirig oo dhadiga waaba laga waayeyba maxaa la samaynayaa fabnu labuunin baa ah fa fiihaa dhexdeeda waxaa markaa waajibaya ibnu labuunin ina hooye caanaley dakarun oo lab ah labuunku waa min allaban waa ilmaha hooyadii ay dhashay ee caanaha ay leedahay ya waa meeqa jir markaa markaa sanadkii saddexaad buu ku jiraa hooyadii sanad bay dhashay sanadkii way soo ma sanadkii labaad bay gashayoo mid kalay rintay kiibay uurka ku wadi sanadkii saddexaad bay dhashay sanadkaas saddexaad isaga laba sanaa u dhammaatay kii saddexaadna wuu galay hooyadiina dadii isaga ku xigtay tii kale kusii xigtaybay waxaanujeedaa dadii isaga ku xigtay bay nuujinaysa sooma marka hooyadii caanay leedahay saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa ibnu labuun hadduu lab yahay oo uu yahay qurbac hadduu dhadig yahayna oy nirig tahayna waxaa la yidhahdaa bintu labuun baa dhih bintu labuun saas way macna ayib fain lam takun haddaynahan macnuhu marka waxa weeye geelii ay ka waajibtay nirigta halka sano jirtaay ayaaba laga waayeyba nirigtii halka sano jirtay maxaa la samaynaya waxaa la raadinayaa qurbac laba sano jiraa markaa laga bixinaya oo mar walba geela dhadigiisa iyo labkiisa waxaa qaalisan dhadigiisa mid ka daweyn oo sanadkii ku xigayoo laakiin lab ah oo qurbaca ah markaa laga bixinayaa bedelkii tii sano jirka ahayd man ayb goortii balaqad ay gaadho hadda shan iyo labaatan iyo inta soddon iyo shan udhaxaysaa la dhihi sooma inta u dhaxaysa waxba ma bedelayso marka waqsi baa laydhaha ama awqaas baa laydhaha macana faidaa goortii balaqad ay gaadho geelii sittan wa alaaiin ah, soddon iyo lix hadday gaadho ilaa hamsin wa arbaciina ilaa afartan iyo shan laga gaadho fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaadoo markaa ka waajibaya bintu labuunin nirig hooyadeed canaleeda unsa oo dhadiga unha iyo dakarinta la daba dhigayo waa un cadayn laakiin mar haddii binti lagu yidhahdo waa nirig haddii ibni lagu yidhaahdana waa qurbac waa lab macnaha ayib fa idaa goortii balaqad ay gaadho sittan wa arbaciin hamsa wa arbaciintii horey gashay sooma afartan iyo lix hadday gaadho ilaa sitiina ilaa konton ilaa lixdan laga gaadho fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaatay markaa oo ka waajibaysa xiqatun mid mudatay maxay mudatay in la rartana way mudatay inuu rartigu abaahiyana way mudatay ah. inoo sii fasiro wuxuu yidhi xibqatun mid mudatay oo taruuqatu ljamali ratigu uu abaahiyey aruuqa bimacnaa matruuqa wey facuulatun bimacnaa mafcuula ka xaluubatin bimacnaa maxluuba wey saas man aruuqa darqigana waxaa la yidhahdaa markuu ratigu hasha abaahiyo soma oo uu riminayo abaahinta inaad garan weydaan baa laga yaaba bimacnaa waxa wey waa waa fuulid wey man saas man xiqatun waa mid markaa sanadkiisa sanad saddex sana u dhammaatay qaalin saddex sana u dhammaatay oo sanadkii afraad gashay wey oo ku dhex jirta ilaa sanadka afraad u dhammaanaya waxaa la yidhahdaa xiqatun baa la yidhahda daruuqat lfaxlina wuu ku sii caddaynayaayo geela markay afar sano u dhammaato sanadka shanaad waxaan ujeedaa sanadka saddexaad markuu dhammaysto sanadka afraad uu ku jiro ayay qaalintu sideedaba ay gaadhaa xilligii ratigu abaahin lahaa ee ay rimi lahayd saasmainta ka horeysa way yarta sida qaalibkaa wey marka faidaa balaqad hadday gaadho sittan wa arbaciina ilaa sitiina laga gaadho fa fiiha dhexdeeda waxaa xiqatun mid awr mudatay bay dhahan culimadu awr inuu abaahiyar mudato oo taruuqat ljamali jamalku waa ratiga qoodha ratigu ratigu abaahinayo macnaa waxa weyaan rimi kar faidaa goortii balaqad ay gaadho geeli waaxidatan wasitiina lixdan iyo kow ilaa hamsin wasabciina ilaa toddobaatan iyo shan laga gaadho fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaatay jadacatun qaalin dhallinyara jadac waa sideesaba shay kastoo dhallinyaraa jadac baa layidhaha taana waxa weye sanadkii afraad baa u dhammaaday sanadkii shanaad bay ku jirtaa jadaca la yidhaha faidaa goortii balaqad ay gaadho sittan wa sabciina toddobaatan iyo lix ilaa tisciina ilaa sagaashan laga gaadho fa fiiha dhexdeeda waxaa haday markaa bintaa labunin hooye caana leh laba nirgoodoy dhashay laba nirgoodoo ilmo hooye caanaley ah yani waa laba nirgood oo laba jir ah sanadkii saddexaadna ku jira soma baa markaa ka laazimaya ayb labaa laga dhigay fa idaa goortii balaqad ay gaadho ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan laga gaadho fa fiihaa dhexdeeda markaa waxaa ahaatay xiqataani laba qaalmood oo awr mudatay oo saddex jira ah sanadkii afraadna ku jira taruuqataa aljamal ratiguna abaahinayo ratigu abaahinayo sanadkii afraad ku jira fa idaa goortii zaadad ay siyaado calaa cishriina wa mia boqoliyo labaatan markay ka siyaado fa fii kulli arbaciina afartan kasta dhexdiisa waxaa ahaaday bintu labuunin qaalin hooyadeed caanaleeda ina hooye caanaley oo laba sano jirto sanadkeed xad gasho wa fii kulli khamsiina konton kastana dhexdiisa waxaa ahaaday xiqatun qaalin awr mudatayoo sanadkii afraad ku jirta ayib halkaas macnaha waxa weeye markaad boqol iyo labaatan soo gaadho inta boqol iyo labaatan ka horeeya nasan baa lagugu sheegay tiro walba waxa ka gu'i kara soo ma markaad boqol iyo labaatan soo gaadho wixii ka siyaadsan qaacidaa lagu siiye markaa qaacida aad raaci karto maxay ta qaacidadaasi qaacidadaasi waxa weye geela waxaad u kala qaybqaybisaa afartan iyo konton afartan kasta waxaa ka laasimaya qaalin sanadkii saddexaad ku jirta laba sanana u dhammaatay kontonkii kastana maxaa ka waajibaya waxaa ka waajibaya qaalin sanadkii afraad ku jirna saddexna u dhammaatay oo xiqa soo ma qaacidada raac marka kaba soo qaad boqol iyo labaatan iyo shan buu noqday waxba isma bedelayaan ilaa uu ka gaadho boqol iyo soddon cacab wey cacabkaasi waxba ma bedelayaan boqol iyo soddon markuu gaadho meeqa afartan baa ku jirta waxaan u ilaha meeqa muxuu afartan baa ku jirta meeqa konton baase ku jirta boqol iyo soddon laba afartanaad iyo hal konton soma labada afartanaad mid walba maxaa ka laasimaya bintulabuun kontonkana maxaa ka laasimaya xiqatun saas daraaddeed laba bintulabuun iyo xiqa ka laasimayay qeylu hadduu boqol iyo soddon gaadho boqol iyo afartan buu gaadhay meequu noqonaya markaa qaybi qaybiya laba kontonaad iyo hal afartanaad waay soo ma laba xiqo iyo hal bintu labuun wuxuu gaadhay boqol iyo konton tani way fududa ya saddex wey waa saddex xiqo wey markaana boqol iyo lixdan buu gaadhay ya afar xiqo wey waa afar afartanaad afartan iyo afartan iyo afartan iyo afartan soo ma boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatanna saddex afartanaad iyo hal kontonaad waay ma weligeed ma jabaysa qaacidadaas boqol iyo siddeetan gaad ka soco weligaada marnaba ma jabayso afartan iyo konton u qaybi wixii jajabe dhexda ku jire meesha ku dhex jirana waxba ha ka soo qaadin wixii in boqol iyo labaatan ka horeeyana waa laguu sheegay si cad boqol iyo labaatan hadduu soo gaadhaan qaacidaa lagu siiyey afartan kasta binti labuunin ka bixi konton kastana xiqa ka bix wabilahi tawfiq warka waa idin soma saaridda macadda markaas saas w man hada wabilahi tawfiiq w sal llahuma wslm ala nabiyina mxamed wala alih w saxbi wslm